رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين siiradii ayaan ku jirnaa weli rawdat alanwaar waxaa noogu soo dembaysay rasuulkoo la amray dacwada inuu la jahro korna uu ugu dhawaaqou dadka u sheego intaa ka bacdina butuuntii iyo jilbiyadii quraysheedna uu isugu wacay qolo kasta oo ka mid ahna uu uga digay cadaabka ilaahay hadalkiisana uu ahaa naftiinna naarta ka badbaadiya fa innii laa amliku lakum daran walaa nafcan walaa ugnii cankum min allaahi shay-an ilaahay agtiisa wax aan idinkaga tari karo ma jiree rabbi agtiisa wax aan idinkaga tari kara ma laha hadalkaasaa markaa noogu soo dambaysay walammaa goortii atamma uu taam noqday ee uu dhammaystirmay haada al indaaru digitaankaa asaga ah digitaankaa nebiga uu dadka markaa u digahay markuu taam noqday infada infada waxaa way gelgisheen macnaha way gelgisheen annaas walamaa goortii atama haada alindaaru indaarkaas iyo digitaanka uu dhammaystirmay uu dhammaaday infada annaasu dadkiina ay gelgisheen oo watafaraquu ay kala tageen ama infada annaasu dadkii way gelgisheenoo watafaraquu way dhaqaaqeen ayagoon wax hadal ah tuurin nebigana aan mucaaradin oo aan ka hor imaanin aanana rumaynin ayay kala tageen walaa yudkar ama walam yudkar lama sheegin canhum xaggooda waa dadkii yiannahum ayagu annahum ayagu abaduu inay muujiyeen aya mucaaradatin ka hor imaad iska hor imaad inay hadalkaa caaridaan rasuulka inay muujiyeen lama xusin aw ta'yiidin ama inay ayideen oo ay rumeeyeen limaa samicuuhu wixii ay maqleen wixii rasuulka ay ka maqleen ee digniintii ahna mana aysan ayidin oo ma taageerin mana mucaaradin way iska dhaqaaqeen waayo hadalka meesha laga sheegay hadal sahlan ma ahayn siwaa wixii ka soo haray macnaa wixii aan ahayn maa warada wixii laga soo wariyey can abiilahabin abiilahab xaggiisa annahu asagu waajaha annabiyu nebiga ayuu kala hortegay sala allahu calayhi wasalam bisuu'i xumaan nebiga ayuu xumaan kala hortegay ninka oo faqaale wuxuu yidhi tabban laka hoog ha kuu sugnaado hoog iyo balaayo arag buu yidhi tabban laka saa'ira alyowm maanta oo dhan hoog iyo ba ha kuu sugnaadee alihaada jamactana ma waxaanaad noo kulmisay bela ku aragtaye waxaad shaqadeennii howlaheennii aad nooga soo khasaarisood u qaylinaysay soo baxay oo soo dhaqaaqa aa u dhahaysay waxaan ley ma ahaayeen cadaab allaa jilaad noogu wacaysay miya fanasalad waxaa soo degtay tabbat yada abii lahabin wa tabba tabbat waxaa hoogay oo khasaaray yada abii lahabin abii lahab labadiisa gacmood wa tabba waaba hoogay kaase amaa caamatu quraysh qoraysh caamadoodii macnaha quraysh guud ahaantoodii intii ka soo hartay faka'annahum waxaad mooddaa qad asaabathum inay asiibtay addahshatu wareer dahsho inay asiibtay baad mooddaa iyo walistiqraabu istiqraab yaab ama kaag iyo yaab inuu ku dhacay xiina wakhtigii fuuji'uu lagu kadiyey bihaada alindaari indaarkaa asaga ah si kedis ah ayuu markaa ku noqday oo maysan filaynin walam yastatiicuu ma aysan awoodin an yakhtaaruu inay doortaan aya mowqifin mowqifkii ahoo tujaaha ku aadan uga aadan dalika arrinta qoraysh abiilahab ma ahee inta kale ka soo hartay yaabkii ama kaagbayba la bixi waayeen wax muwaajahaad ah iyo wax ay wax kaga aadan inay jawaab ka bixiyaanna way awoodi waayeen walaakinnahum laakiinse ayagu lamaa rajacuu markay u laabteen ilaa buyuutihim guryahooda oo wastaqarad ay sugnaatay anfusahum nafafyaalkooda oo wa afaaquu ay ka soo miirsadeen min dahshatihim yaabkoodii wareerkoodii oo wadmaanuu ay xasileen istakbaruu markaasay isweynaysiiyeen markaasay markaa kibreenoo way isweynaysiiyeen fii anfusihim nafafyaalkooda dhexdooda watanaawalu watanaawalu waxay u qaateen haadihi addacwati dacwadan yeeritaankan iyo walindaari digniintan waxay u qaateen waxay u qaateen bilistikfaafi waxay u qaateen bilistikfaafi istikfaaf fududaynsi way fududaysteen iyo waalistihzaa'i jasjas bay u qaateen fa kaana alnebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa mara haddii uu soo maro calaa mala'in jameeco oo minhum ayay ka mid ah sakhiruu way ku jeesjeesaayeen minhu xaggiisa way ku jeesjeesaayeen oo waqaaluu waxay odhanaayeen ahaada aladii bacaa allaahu rasuulan ma kan baa midku ilaah rasuulnimada u soo saaray kan miyaa midka uu rabnimada ilaahay u doortay ahaada aladii kani makiibaa bacaa allaahu ilaahay uu soo bixiyey rasuul asagoo ah waa jeesjees jees ahaadaa midkani ibnu abi kabsha sow maaha ibni abikabsh abi kabsha cunugiisa yukallimu ibnu abi kabsha sow ma aha bay dhaheen oo yukallimu ibnu abi kabshahaasoo lagala soo hadlo yukallimu min asamaa'i samadaa lagala soo hadlaa miya jeesjees bay ula jeedaan ibn abi kabsha asagaa noo sheegi doona qofka uu yahay iyo wa amhaalu daalika wixii saasoo kale ah bay dhahayeen waa abuu kabsha waa ismun magac oo liaxadi ajadaadihi awoowayaashiisa mid ka mid ah sala allahu calayh wasalam oo min jihati l'um dhanka jihada hooye ka ahaaday qofka markay carabta nusqaaminayaan dhanka hooyada intay aadaan yaa awow shanaad iyo awowga aan la ogeyn ayay ku magac qaadi jireen marka waa awow awowayaashiisa ka mid oo dhanka hooyo ah kaana wuxuu ahaa ninka qad khaalafa mid khilaafay oo dhinac maray diina quraysh qoraysh diinkeedii diinkii qoraysh ay wateen ayuu dhinac maray wakhtaara wuxuu ka doortay annasraaniya diinta nasraana inuu qaato falammaa khaalafahum markuu khilaafay qurayshna annabiyu sala allahu calayh wasalam fi ddiini xagga diinka uu ku khilaafay iyo asnaamtay caabudayeen nasabuuhu ilayhi xaggiisay u nisbeeyeen ibnu abi kabshay yidhaahdeen wa shabbahuuhu waxay ku shabbaheen bihi asaga taghayiran macnaha tacyiiran ceebayn darteed iyo waxtiqaaran xaqirid iyo liidid lahu ay rasuulka liidayaan darteed iyo watacnan duritaan fiihi rasuulka ay durayaan saa darteed bay ibni abi kabshin u dhaheen wastamara wuu watay oo wuu joogteeyey annabiyu nebigana sala allahu calayhi wasalam fii dacwatihi dacwadiisii ayuu iska watay wabada'a wuxuu bilaabay yajharu inuu la jahraayo inuu kor u qaadayou la dhawaaqaya bihaa dacwadii fii nawaadiihim meelahay ku kulmaan iyo wa majaamicihim waa isku macno fii nawaadiihim fii nawaadiihim naadiyaalkooda iyo wa majaamicihim meelaha ay ku kulmaanay isugu yimaadaan yatluu asagoo ku akhrinaya calayhim korkooda kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisa wayadacuuhum uu ugu yeerahayo ilaa maa dacad ilayhi ilaa maa shay xaggii dacad ay ugu yeertay ilayhi xaggiisa alrusulu rusushii qoraysh baa wuxuu ugu wacay waxay rusulihii hore ay dadka ugu yeeri jireen ilaa maa xaggii dacad ay ugu yeeri jireen ilayhi maaga xaggiisa alrusulu rususha qoomamkooda oo towxiidka ah muxuu yidhi yaa qowm icbudullaaha qoomkeeyow ilaahay aabbuda maa lakum ma lihidiin oo idinma sugnaanin min ilaahin ilaah oo hayruhu alla ka soo haray ilaah aan ilaah ahayn ma lihidiine rabbigiin markaa caabuda wabada'a wuxuu bilaabay rasuulku yacbud allah inuu ilaahay ku caabudo amaama acyunihim indhahooda horteed meel ay arkayaan inuu ku caabudo ilaahay fakaana kaana wuxuu ahaaday nebiga yusallii mid ku tukada bifinaa'i alkacbati kacbada bannaankeeda nahaaran dharaar cad aydu ay tahay jihaaran si muuqata wa calaa ru'uusi alashahaadi iyo markhaatiyaalka agtooda ashhaad waa inta meesha goobjooga ka ah ru'uustooda dushood inuu ku tukado ilaahyna ku caabudo waqad naalad waxay gaartay dacwatuhu dacwadiisa waxay gaartay bacdu alqabuuli qubuul qaarkeed macnaha waxoogaa aqbalitaan ah ayaa markaa la helay waqad naalad waxay heshay ama ay gaartay dacwatuhu dacwadiisa bacdu alqubuuli waxoogaa aqbalitaan ahoo dadkiibaa xoogaa qaatay wa dakhala waxaa soo galay cadadun koox oo min annaasi dadka ka mid ahna fii diini illaahi ilaahay diinkiisay soo galeen waaxidan mid bacda waaxidin mid ka dam midba mid ka dambeeya inay diinka soo galaan wa xasala waxaa dhacay bayna haaulaa'i almuslimiin muslimiinta baynkooda iyo wa bayna man lam yuslim kii aan islaamin oo min ahli baytihim ahlu beytkooda ah macnaa dadkii wada degganaa midkii islaamay iyo kii aan islaamin dhexdooda waxaa ka dhacay attabaaqudu isku caroosho iyo waatabaacud kala fogaasho islaamka intii qaatay intii kale in la kala go'o mushaawaratii qurayshi qureesh mushaawaradeeda iyo tashigii ay ku tashteen likafi alxujaaji xujayda in laga kafiyo laga reebo can idacwati dacwada xaggeeda dacwada in laga reebo oo laga celiyo xujayda washmaazat washmaazad waxaa kordhay qurayshun qorayshun ama washmaazad waxaa inta badan qur'aanku tilmaamaa amase aayadaha alla ku tilmaamay waxay tahay ee haddii ilaahay keligii la xuso ishma'azad quluubu aladiina laa yu'minuuna bialaakhira waida dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun laa ilaaha ila allah haddii la dhaho way xumaanaysaa waxaa danqanahaya oo xumaanaya dadka aan ilaahay rumaysnayn quluubtooda haddii ilaahay keligii keyrkii la sheegana idaa hum yastabshiruun marka washma azad quraysh qoraysh qiimo jab baa kaga dhacayoo waxaa ku dhacay quraysh min kulli daalika arrintaa dhammaanteed xaggeeda waxaa kaga dhacay xumaan iyo qalbiga inay ka danqadaan wasaa'ahum waxaa xumeeyey maa ra'awhu wixii ay arkeen oo ah inay dadka rumaynayaan oo ilaahay diinkiisa dadka loogu wacayana way xumaan gelisay wamaa hiya ma ahaanin arrinta ilaa ayaam maalmo maahane xata iqtaraba ilaa uu soo dhowaaday mawcidu alxaji wakhtigii xajka wa ahamahum waxaa murug geliyey qoraysh amra alxujaaji xujayda arrintooda ilaan dadka xujaydaasoo soo gelaaya makay imaanayaan maxamed bay la kulmayaan waa nin hadal macaan inay rumeeyaan bay ka baqeen arrintaa murug bay gelisay fajtamaca waxaa kulmay nafarun koox oo minhum quraysh ka mid ah ila alweliid ibni muqiira xaggiisay aadeen wa kaana weliid wuxuu ahaa daa sinnin midda u saaxiib ah iyo wa sharafin sharaf fiihim quraysh dhexdooda min weynna waa ahaa oo la ixtiraamo sharafna markaa ku dhex leh faqaala lahum waxay ku yidhaahdeen yaa macshara quraysh faqaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga yaa macshara qurayshin quraysh macsharteediiyey innahu qad xadara waxaa la soo gaaray oo soo dhowaaday haada almawsimu mawsimkan ee kan ah xilligii xajkaa la soo gaaray wa ina wufuuda alcarabi carab wafdiyaalkoodana satuqadimu calaykum way idiin soo geli doonaan fiihi mawsimka gudihiisa waqad samicuu waxay maqleen waqad samicuu biamri saaxibikum haada saaxiibkiinan ee kan ah maxamed bay ula jeedaan hadalkiisa ama arrintiisana kulley waxbaa gaaray fa ajmicuu kulmiya fiihi asaga ra'yan waaxidan hal ra'yi keliya hal arrin keliya ku kulma haddii qaarkeen ay dhahaan waa saaxir qaarkeen ay dhahaan waa majnuun qaarkeen ay dhahaan waa kaahin anagaa isburinayna marka hal hadal keliya oo aan qurayshi ku dhahno iyo wufuudda carab ee imaanaysaa aan ku kulanno wa ina wufuuda alcarabi satuqdimu calaykum fiihi waqad samicuu way maqleen biamri saaxibikum haada faajmicuu fiihi ra'yan waaxidan hal ra'yi keliya isugu imaadoo walaa takhtalifuu ha iskhilaafina oo fayukadiba uu beeniyo bacdakum qaarkiin bacdan qaarka kale inuu qaarkiin qaarka kale beeniyaa dhici kartee qaaluu waxay dhaheen markuusaa yidhi anta faqul adi dheh adiga bilow weliidow adaa noogas da'weyne bal ra'yi keen bay dhaheen qaaluu waxay dhaheen anta adiga faqul dhehba waa qum istaaji lanaa annaga ra'yan ra'yi noo jooji bay dhaheen arrin ra'yi ah noo sheeg oo aan ku istaagno ra'yan oo naquulu bihi aan u dhahno qaala wuxuu yidhi weliid laa bal antum faquuluu maya idinka dhaha asmacu aan maqle bal waxaad dhahaysaan aan fiiriye idinka dhahaba qaaluu waxay dhaheen naquulu waxaan odhanaynaa kaahinun waa kaahin waa faallow qaala wuxuu yidhi weliid maa huwa bikaahinin moxamed kaahin ma aha laqad ra'aynaa waannu aragnay alkuhaana kaahiniintii famaa huwa uma sugnaanin oo muxamed kuma sugna bisamsamatin nu'nu zamsamada waxaa la yidhaahdaa dadka kaahiniinta codka isticmaalaan ninkaan mau tagta weliga ilaah kuuma geeye mar allaala markaad u tagtood wax weydiiso hal hadal markuu ku maqal siiyo ka kale uu kaa qarinaa wax adiga dhan sideedaba dhibkiisii wiciisa kaasuu markaa sheegaa marka wuxuu leeyahay moxamed ma laha hadalkiisa waxa e, bizamzamati kuhaan kaahiniinta nuuhnuuhdooda ma laha walaa bisajcihim sajcigoodana markaa ma laha waxyaabaha sajcigoodii hadalka ay dedejinayaanna ma laha qaaluu waxay dhaheen fanaquulu waayahay waxaan odhanaynaa majanuunun majnuun waaye waa waalan yahay qaala weliid wuxuu yidhi maa huwa bimajanuun majanuun ma aha ma waalna laqad ra'ayna aljunuun waalidu waanu aragnay wa carafnaahu waana naqaanaa famaa huwa kuma sugna muxamed bikhanqihi ceejinta qofka majanuunka ah ceejintiisa walaa tukhaalijuhu iyo rafashadiisana ma laha walaa waswasatihi waswaasintiisana ma laha maxamed waad aragteen nin caaqil ah suu u hadlaya cajiib badan yahay waaye ninka majanuunka ahna waxaa lagu yaqaan mar waxaad mooddaa in la ceejinayo mar waxaad mooddaa inuu rafanaayo mar waxaad mooddaa inuu waswaasahayo intaasoo dhan markaa ma laha qaaluu waxay dhaheen waayahee fanaquulu waxaan qoranaynaa shaacirun waa gabaya abwaan waay qaala wuxuu yidhi maa huwa bishaacirin shaacir ma aha laqad carafnaa waan naqaanaa ashicra kullah shicirka dhammaantii waxaan naqaanaa rajazahu rajzigiisa waa baxuur waxyaaba u bixiyo waxaan naqaanaa buu yidhi buxuur bixiisa iyo wahajazahu miisaankiisa wa qariidahu ee qariidadiisa waa go'go'itaanka sida loo kala googooyo ee gabayga wa maqbuudahu laabitaankiisa wa mabasuutahu iyo fidintiisa famaa huwa bishicir qur-aankan shicir ma aha ilaan shicirku layskama hadlo meelaa lagu gooyaa meelaa la jiidaa meel wax lagu sameeyaa intaba markaa ma laha buxuurkiisa ma laha wuxuusan kaloo lahayn miisaankiisa ilaan gabaygu miisaan baa loo sameeyaa wuxuusan kaloo lahayn go'go' marka wax noocaasoo kale ah iyo laabitaan iyo fiditaan marka kan shicir ma aha qaaluu waxay dheen fanaquulu waayahe waxaan odhanaynaa saaxirun waa sixiroole qaala wuxuu yidhi weliid maa huwa bisaaxirin saaxirna ma aha laqad ra'ayna asuxaara saaxiriintii waan aragnay iyo wa sixruhum sixirkooda famaa huwa ma aha marka nebi muxamed oo uma sugnaanin hadalkiisoo ma laha binafatihi tuftufitaankiisa ama afuufidiisa walaa bicuqdihi iyo gunudyaashiisada sixirka waxbaa la afuufaa sida ilaahay tilmaamay min shari nafaafaati fi lcuqadi wax intay gunudaan timahaagaa la raadiyaa shalladaad ku shallaysatay raadkii aad martay waxyaabo fara badan oo noocaas ah saa darteed sixir ma aha oo sixirka arimooyinkaasuu markaa leeyahay qaale wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay ee macnaha ma laha intaa qaaluu waxay dhaheen intaasoo dhan haddaad naga diiday famaa naquulu maxaan dhahaynaa marka maxaan dhihi karnaa qaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay inna liqowlihi qowlkiisa nebi moxamed qowlkiisa xalaawatan waa mid macaan wa inna calayhi dushiisa waxaa ahaaday hadalkiisa marka la fiiriyo la laalaawatun qurux baa ahaatay buu yidhi hadal qurxoon buu ku hadlayaa wa ina aslahu asalkiisuna alcidqu waa cidqi buu markaa yidhi waa mid la yaab leh ama waa mid wax waraabiyo qalbiga uu ku dhaco waa daawaysmayaa wa ina farcahu farcigiisana waa milaamaha ka baxana la janaatun waa mid la guran karaba waa mid miro leh wamaa antum wax adigu wamaa kii antum adinku biqaa'iliina aad odhanaysaan min haada arrintaani ma aha shay-an shay waxa aad ku dhahdaan oo shay ah ma jiro ilaa curifa waa la aqoonsanayaa annahu baatilun inuu baatil yahay sixroole haddaad dhahdaan ma suuragelayso haddaad dhahdaan majnuun suuragal ma aha wamaa antum adinkuna ma tihiin biqaa'iliina kuwa ku odhanaya min haada midkan xaggiisa shay ilaa curifa ilaad waxay ogaanayaan dadka annahu baatilun inuu been yahay wa ina aqraba alqowli hadal midka ugu dhow an naquula inaan dhahno waaye huwa saaxirun waa sixiroole kulli wax isdhaamaan male inaan been beenteen ay tahay waa la garanayaa laakiin waxa ugu soo dhow inay dadka nagu aaminaan wuxuu yahay sixir waa saaxir moxamed wa qowluhu hadalkiisana sixrun sixir waaye yufariqu wuxuu kala geeyaa bayna almar'i wa abiihi qofka iyo aabbihi wa bayna almar'i wa akhiihi qofka iyo walaalkii wa bayna almar'i wa zawjihi ninka iyo naagtiisa wa bayna almar'i wa cashiiratihi ayuu kala geeyaa nacadila firi waa runtiisa sababto waxay tahay haddii aabbuhu rumeeyo wiilkuna uu kaafir noqdo way isnacayaan waa la kala tegaa ilaa ahlu tawxiid iyo ahlu shirki ma isla joogi karaan kaaskuu ka kala geegeeyaa idan hadalkiisu waa sixir fatafaraquu way kala tagtageen canhu xaggiisay ka tageen bidaalika arrintaa inay fuliyeen wajacaluu waxay guda galeen qoraysh yajlisuuna inay fadhiistaan bisubuli innaasi dadka jidkay ka soo geli lahaayeen xiina qadimuu markay u soo gelahayaan lilmawsimi xajka xaggiisa laa yamuru bihim axadun qofna ma soo maro ilaa xadaruuhu way uga digaayeen wadakaruu lahu waxay u sheegahayeen amrahu amarkiisa sala allah calayh wasalam facarafa annaasu dadkii way aqoonsadeen amrahu arrintiisii bay fahmeen qabla an yarowhu intaysan nebi moxamed arkin ka hor aw yasmacuu minhu amaysan waxba ka maqlin albaabkay ka soo geli lahaayeen baa la leeyahay nin sixiroola ah moxamed la dhaho ilaahay isoo dardaayaa jira been loo waay tuug waa iska jira meeshaasay fadhiyaan qof kasta oo soo gala marka magaalo intuusan nebigu arkinba asagoo arrintiisa ka dharagsan oo isdhahay habaarqabaha mar yuusan ku soo gaarin iskana ilaali yay soo galaayeen qaar baa waxay soo galeen ayagoo dhagaha suuf ku cubtay sida taariikhdu qaar ay tilmaantay suufay dhagaha geliyeen intaa waxay leeyihiin waxbaha ka maqlina yuusan idin bedelini saasay markaa u soo galeen wajaa'ad waxaa timid ayaama alxaji maalmihii xajka fakharaja alnabiyu nebigana wuxuu u soo baxay sala allahu calayh wasalam ilaa majaamici alxujaaji xujayda meeshay ku kulmayeen wa rixaalihim meelihii raxaladooda iyo alaabtoodu ay taalay iyo wa manaasilihim meelihii ay deganaayeen meeshaasuu ugu yimid oo kama quusanin xataa haddii warbixin xun laga bixiyey ma fadhiisan rasuulka sala allah calayh wasalam ilaan tuu fadhiis baa run noqonaya waa inuu dadka u tagaa waa inuu dacwada gaarsiiyaa waayo korkiisa waa balaaq waa inuu dadka gaarsiiyo mantaasay marka uu ugu yimid wadacaahum wuxuu ugu yeeray ila alislaami islaamnimada xaggeeda wa qaala lahum wuxuu ku yidhi yaa ayuha annaasu dadow quuluu dhaha laa ilaaha ila allah dhaha dadow haddaad laa ilaaha ila allah aad dhahdaan tuflixuu waad liibaanaysiine watabicahu waxaa soo dabagalay oo soo raacay abulahabin abiilahab oo adeerkii ah yukadibuhu asagoo hadalkiisa beeninaya beentiisu ayabuu buu iska ilaaliya wayuudiihi asagoo dhibaaya sadarat alcarabu carab way baxeen oo way laabteen min dalika almawsimi mawsimkaa asagii xajka markuu dhammaaday way noqdeen waqad carafuu ayagoo ogaaday amra rasuuliillaahi rasuulka amarkiisa sal alla calah wasalam haba la ceebeeyo wax kastaba ha laga sheegee meesha waxbay ka qaateen in nin nebi baan ahay dhahaya inuu jiro inuu jiro dad beeninaaya hadalkuu dadka ugu wacayana laa ilaaha ila allah dhaha inuu markaa yahay carafuu amra rasuulillaahi bay garteen waintashara waxaa faafay dikruhu xuskiisa fii bilaadi alcarabi kulliha bilaadii carab oo dhan hadalkiisii baa ku faafay nebiga subul jidad shataa kala duwan limuwaajahati addacwa si dacwada looga hortago haddana dab iyo xeelado kalay bilaabeen walaamantaha markuu dhammaaday alxaju xajkii oo wacaadad ay laabatay qurayshon quraysh ay ku noqotay ilaa buyuutihim guryahooda wadmaanuu ay xasileen ka'annahum waxaad moodaa ra'ow inay arkaan an yucaalijuu inay arkeen inay caalijaan oo ay daaweeyaan haadihi almushkilati mashaakilka allatii kaasoo nasha'ad bilowday liajli qiyaami rasuuli rasuuliillaahi soo istaagga nebiga darteed bidacwati ila allaahi ilaahay xaggiisa inuu dadka ugu waco waxdahu keligii mushkilay u arkaan mashaakilkii markaare hore ma jirin arrintan oo intay iska tagaan bay wax iska qasqastaan waxay cibaadaday ku soo samayn karaan oo shirkiyaad intaysan bay iska soo noqon jireen laakiin arrintan timid oo ah inuu nebigu u soo istaago inuu dadka towxiid gaarsiiyo mushkilada inay daaweeyaan bay markaa u istaageen qurayshna saasay markaa u kaceen bidacwati ila allaahi waxdahu ilaahay keligii inuu dadka ugu waco inay caabudaan fafakaruu way fakareen wastashaaruu way tashteen tumma ikhtaaruu waxay doorteen subulan jidad ama waddo shataa oo kala duduwan si limuwaajahati looga hortagoo lagu hujuumo haadihi addacwati dacwada ayada ah iyo waalqadaa'i calayha in laga takhalluso la dabargooyo ayadoo dhan nadkuruhaa waanu xusi doonaa waa sheegi doonnaa haddii rabbi yidhaahda fii maa yelii wixii ka mid ahaa waxyaabaha ka mid ahaa arrimooyinka ay ku tashteen ayaan wax ka sheegi doonnaa biiijaaz ayadoo gaaban waannu soo gaagaabin doonnaa haddii rabbi idmo sidaa darteed ayaa wuxuu leeyahay qoraysh waxay ku fakareen oo ay ku tashteen oo ay go'aan ku gaareen in waddo ay sameeyaan waddooyinkaas oo looga hortegi doono dacwada rasuulka uu wado ninkan soo baxee dadka ka jeedinaya asnaamtii wixii kale ku xiraya rabbigood dadka dhaha yaquuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu war laa ilaaha ila allah dhahasaad u liibaantaan ood horumar iyo khayr u gaartaan xaaladdaa ayadoo ay jirto say dacwadaana uga hortagaan una jirid gooyaan iyo walqadaa'i inay dabar gooyaan calayha dacwada korkeeda nadkuruhaa fii maa yelii waanana xusi doonnaa biiijaazin baanu ku xusaynaa ayadoo markaa gaaban dhowr sabab iyo dhowr waddo ayay markaa sameeyeen alawal waddadii koowaad oo ay ugu talagaleen inay dacwada uga hor tagaan nebiga sala allahu calayh wasalamna ay dacwadiisa ku baabi'iyaan kuna dabargooyaan wabillaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam